sharafciheeda hohyaday timaha daabidka ha ku noolo ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex kulan dhegeystayaal idilkiinbaa meeloo joogtaan si walbad inoo maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka kulanka k n n u doona soomaali sudanes hosbitaal daryeel daweyn iyo dhakhaatiirtii khibradda lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka soomaali sudanes waa badqabka bulshadeenna mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa isniin taarikhdu waxay ku aaseysan tahay saddexiy tobanka bisha februari sannadda laba kun saddex iyo labaatan qodobadaad barnaamijka kulanka k n n ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo guddoomiyey shir looga hadlayay arrimaha garsoorka iyo cadaaladda dalka waxaad maqli doontaan sidoo kale xildhibaanada golaha shacbiga oo maanta dood ka yeeranayay hindisharciyeedka kheyraadka dhulka hoostiisa oo la horkeenay xubnaha baarlamaanka waad dhegeysan doontaan sidoo kale waxaa qeybka ah barnaamijka jowhar maxkamadda waxaa lagu dilayey dad markaa ku eedeysana inay dil geysteen balse lama marin sifadii sharciga ahayd iyana waad dhegeysan doontaan waxaad sidoo kale maqli doontaan maanta dunida waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha adduunka haddaba waa sidee isticmaalkii raadiyaha waxaynu ka naqaanaa iyo heerarkii kala duwanaa uu soo maray waa warbixinaad ku maqli doontaan barnaamijka kulanka k n n turkiga weli waxaa la diiwaan gelinayaa khasaare fara badan oo ka dhashay dhulgariirkii ku dhuftay qaybo ka mida ah turkiga iyo siiriya qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha xubnihii joogtada ahaa ayaad dhegaysan doontaan anigoo cabdicasiis beereeda barnaamijka la socodsiin doona cabdirasaaq ha farsamayn doona mar ku soo dhawaada kulanka k n n weeyaan daddahiisnahae enawada u duhubnahae markiyaan daddahiisnahae enawada u duhubnahae ee andaare macaha shaqae adigii kudigaayidhiye nafsigii ma kula digaye indaabe cadlahaanahaye hadalku ka dahadegoye unindaabe cadlahaanahaye hadalku ka dahadegoye ekiyaanan doonahaye uu isii dulmaraayahae cidi dambaysahay odhane dhaxayo caddaa la rahaacahay yahay dulqaado cododka waxaa laga hayaa maxamed suleymaan tube iyo marwa maxamed cabdi gaasira ereyada waxaa iska leh awaan cabdulaahi cabdi shube waxaana heystaan ay ka mid tahay heesihii soo baxay kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii daafur bayna noogu ahayd barnaamijka kulanka kenyanen war maxaa u dembeeyey matabaysay tabaysay walaal yes bal maxay mucjisaad duni ay maldahdaa ma jeclayd helidooda nacam halka ay marayaan ciyaaraad ku mashquusho muhadkood ma jeclayd mhm fikirkaagu mubaax madaraadka inaad mar kastaaba ka sheegto mahuraan ma u ahay haa madadaaliya heeso mudnidood ma jeclay nacam oo walaal maya maadana qol maya waanan dhahaynoo maslaxadii danteedaoo mid aanan ka maqnayn baad mudanoo itustee meesheen ka helaa minankaaga dhexdiisa alla maxaad been malmashoo malmashoo tirisoo masaakiinta lu lugoysay macalasaf anigaa malyuumaadka kun jeer iska xaal marinaya beenayaad malmashaa ee miyaadan lahayn reeriyo maqal fiican mid baan maalin dhoweed kataba milkigayga ahaa haddaba haddaba idaacaadku milyuun milyuumaadda noqdee kulmiyoo murti fiican mawjadii ma dhaqaaqdo waana maax ma'wiyo marna kaa guri doonin hamoogaan kulmiyaad muraadkaa ka heshaay waxaan maaminayee maskaxdeedu jecleed mar haddaan ka helaayo inaan meel kala geeyo muujadiisa aan wareejiyo waa iga meed cunidiisa kulmiye news network k nn kulmiyaad u taqaan isiya sharaf ciheeda hohoyaday afimahadabidkahaa ku noolo qaybaha hore ee barnaamijka kulanka keenan ayaan gudagareyna dhegeystayaal aynu ku bilownay maanta magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa laga soo wariyey dhacdo ah in markaa askari ka tirsan ciidamada dowladda uu markaa dilay laba ruux oo ahaa eedeysanayaal kuwaasi oo ku eedeysanaa inay dil u geysteen wiil uu dhalay askariga dilka geystay maanta waxa uu ku dhex dilay gudaha maxkamada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe oona dhacda marka la eego aada u ah naxdin leh sidoo kalena waa mid markaa ka turjumaysa in lagu tuntay lana jebiyey sharciga garsoorka dalka in marka la eego qof markaa eedeysana ahaa oo maxkamadda xukun sugana ahaa in iyadoo aan sifadii sharciga ahayd loo marin lagu dhex dilo weliba halkii ay ahayd in lagu ilaaliyo sharciga iyo xeyndaabkii uu mudnaa in marka la eego nidaamyada ka jira si saxana loo maro habraaca garsoorka marka la eego qaabka fulinta qaabta iyo xukunkaba waxaana lasoo wariyay in askariga uu labada ruuxba ku dhex dilay gudaha maxkamada degmada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexmajir waxwara kasoo baxay hay garsoorka dowladda federaalka iyo kuwa hirshabeelaba marka la eego ay dhacdadan ka dhacday markan muqdisho hadaan usoo noqonana taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in marka ay wax ka qabteen caqabado badan oo ka jiray marka la eego eh, xarunta debibaarista ee c i d da loo yaqaano jenaraal sulub axmed firin taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed waxa uu sheegay inay xaliyaan caqabado badan oo ka dhex jiray hay-adaha marka la eego dembi baarista ama booliska wax badan ay ka qabteen si gaara ah c i d da uu sheegay inay wax laga bedelay nidaamkii dadku ay markaa wax u raadsan jireen adeegyada bulshada ay kaga baahan yihiin xarunta sida in markaa la baabi-iyey lana joojiyay caqabadihii ka jiro ay kamid ahaayeen in dadku safaf dhaadheer ay galaan iyo sidoo kale in marka la eego caqabadihii kale ee jiray dhanka musuq maasuqa uu sheegay in wax badan laga bedelay waxa uu qiray eh, taliyaha booliska jenaraal sulub in marka ay jireen shakhsiyaad kamid ah hay-adaha amniga ama kuwa booliska oo markaa macaash ka raadinayay ama dhaqaale ka raadinayay si dadka qaar ay ugu fududeeyaan hay-adaha amniga ama hay-adda c i d da waxyaabaha ama adeegyada ay kaga baahan yihiin wuxuu sheegay in maanta kadib arrinta aysan dhici doonin ay xaliyeen uuna ugu baaqay ciidamada boolisku inay ilaaliyaan sharciga iyo kuwa kale ee ka shaqeynaya hayadaha amniga si markaa boolisku ay noqdaan kuwo markaa loo doonto adeegyada ay bulshada uga baahan yihiin waa kan taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed firin oo arrimo badan ka hadlay booliska soomaaliyeed wuxuu adeegaa shacabka innagu ka mid ma nihin ciidamada ka baxsan bulshada ka baxsan Eh, tababarkoodu tababar aan eh, ka gooniya u adeegidda bulshada ama shacabka ku-dhex jirkiisa la siiyo ma nihin annaga waxaan nahay oo aan ka mid nahay bulshada soomaaliyeed qaybta nugul baynu ka midnahay nahay qaybtaa nugul ee aynu ka midka nahay in aynu u naxariisanno ninka xafiiska jooga iyo ka howlgalka ku jira iyo sargaal ama askari kasta oo ciidanka boliiska ka tirsan waxaan u baahannahay naxariis dhinac kasta oo baahida qofka muwaadinka uu la kulmo uu ka qabo inaad maaragtay aada u muujisaan in loo adeegaan u baahannahay shacabka inaan ka adeegano ooma baahno haddii ciidanka boliiska soomaaliyeed muwaadinka soomaaliga ah ama qofka eh, adeega usoo doontay meesha uu joogo ama qofka cadaaladda soo biday ama saldhig ha tago ama c i d ha tago ama xarumaha kale ee ciidanka boliiska uu ku shaqeeyo qayb ka mid a ah ha tago hadduusan qofkaasi kalsooni qabin markuu usii socdo taliskaas uu tegaayo ama xafiiska ah uu sii socdo oo uusan niyaddiisa ka dhaadhacsanayn ciidanka boliiska ama sargaal booliis aad u tegaysaa ama xarun boliis baad tegaysaa waxa aad ka rabto waad ka helaysaa ayna niyaddiisa ku jirin waxaan u malaynayaa waajibaadka aynu lahayn iyo shaqadii la qaranku inoo agmaday iyo waxay bulshadeennu ay inaga filanaysay waxaan malaynayaa eh, maynaan gudanin waxaan u baahannahay kalsooni inaan siino dadkeenna in loo adeegaan u baahannahay inay noqdaan saaxiibada aan leenahay keliya ee ugu dhow ciidanka booliiska inay noqdaan dadkeenna aan u adeegno ee tabarta yar dadkeennu wada tabar yar yahay magaalada muqdisho waxa ka jira waad ogtihiin dad dulqaad badan dhibaatada aan dareemin bishinta qaniina markay dhibaata ku dhacdo oo wakhtiyo aada u adag soo maray oon laga dareemin baa jooga waxaan u baahannahay xanuunkaas ay dadkeennu hoos u qarsanayaan ee cid ka dulqaada ay weyday inaynu noqonno kuwii u soo dhaartay ee u cadaalad fala ee u jilicsanaada ee caawiya ee guryahooda ugu taga qofka baahan ama qofka maaragtay dhibaatada hayso siduu u caawin lahaa inaynu noqonno oon dhinaca ay isu bedelaan rajaynaya insha allahu waxaad ogtihiin caalamka ama dowladaha dhisan markii aad eh, adoo ajnabi aad dhex joogto eh, maaragtay eh, aragtida aada haysato ama niyadaada waxa ku jira ku barogaraamsan waxaa weeyaan haddaadan magaalada waxba ka aqoonin waa inaad istiraahdaa ood niyadda aada gashato ama ay niyaddaadu maaragtay markaaba ay ku siinayso meel bulis ka dhow yahay inaad degto si hadday wax kugu dhacaan ama aad wax fahmi weydo aada boliiska oola xidhiirto way ka qaalisan yihiin guryuhu wayna ka qiimo badan yihiin dhan kasta haddii la gadaya haddii la kiraynayaba xarumaha boliiska adeegyada meelaha uu boliisku ka bixiyo ama saldhig ha naqaato ama xarun boliis ha naqaato noocii doonay ha ahaato ay dadka shacabka aan ugu adeegno ama boliiska caalamka ay ugu adeegaan inaad guri ka ka degto amaad ka kiraysato amaad ka gadato way ka qaalisan yihiin sababtu waxay tahay waa ammaan macnihii qofkan naftiisa iyo maalkiisa ku badbaadaya kalsooni buu qabaa marka waxaan u baahannahay in laynoo soo cararo in laynaga cararo uma baahna guud ahaan ciidanka boliiska soomaaliyeed dibhaweyn dhinacyo badan laynu samayn doonaa insha allahu dhanka tababarada anshaxa waxaa la yidhaahdo adeega bulshada intaba dibhaweyn inaynu ku samaynaan rajaynaynaa haddii alama sida ugu dhaqsaha badan cabashooyin fara badan baa jira oo shacabka ka imaanaya cabashooyinkaas waxaan ku khasbannahay inaan ka jawaabno inaan ka jawaabno haddii kale shaqadii booliiska ama booliiskii maaragtay shaqadii loo idmaday kama jawaabayno ma hayno markaas yaa la dhihi karaa waa inaynu ka jawaabno dadkana loo dhimriyo c i d baan hadda ka imid waxaa ogtihiin tihiin waxoogaa cabashaha xan baa ka jirtay c i d xaggeeda soo maa waa soo xallinay inteeda badan waxaan rajaynaynaa maanta laga bilaabo qofka muwaadinka ee c i d aadaya asaga oo niyadsan inuu aado waxaan baabi'inay safkii dheeraa ay dadku gelayeen waxaan rajaynaynaa qofku inuu niyadda ku hayo berita markuu tagaya asaga oon saf dheer gelaynin inuu tago bursays iyo saf iyo nidaam waa la marinayaa laakiin kii kale ee laga cabanayo weeye kaan ka hadlayo waa lagu adeegayaa halkan istaag markii dadku aysi soo gaadhaan laba saddex qof ama inta loo adeegayo waxa lagu shaqaynayaa waxa waa electronic inta loo adeegayo qofka inuu taagnaado haa laakiin qofkii inuu fududeeyo nin la yidhaahdo uu soo maro oo birta kore kasoo kasoo gudbiyo mid kale oo waraaqaha maaragtay intan tur waraaqda durba laguu soo saarayaa inuusan jirayn kalsooni inuu ku aada c i d ayagoo ayaguna ku xisaabtamaya inay la macaamilaan ciidanka booliiska meesha jooga habdhaqanka wanaagsan ee dadkeenna aan ku naqaano iyo qaabka loogu shaqaynayo inay ayagu raalli maaragtay ka noqdaan si wanaagsanna ay maaragtay oola shaqeeyaan ciidanka ayagana si fiican baa loogu shaqayn doonaa waxa la wixii sharci darra oo ka jiray meeshaas loogu adeegayo bulshada waxaan rajaynaynaa maanta laga bilaabo c i d waxay ku shaqayn doontaa qaabkii ciidanka booliisku uu ku shaqayn jiray ee saxdayd buu ku shaqaynaysaa insha alla taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal sulub axmed frin ayuu ahaa oo isagu markaa ka hadlayay caqabadaha iyo cabashooyinka soo gaaray hay-adaha garsoorka ama hay-adaha booliska ee amniga kana soo gaaray marka la eego e, xarunta c i d da oo ay dadka shacabka ka cabanayaan musuq maasuq iyo dhibaatooyin kale oo ka jira waxa uuna sheegay in maanta kadib ay markaa ay xalliyeen caqabadihii jiray lana filayo in shacabku ay helaan adeegyada ay kaga baahan yihiin hay-adaha amniga gaar ahaan booliska eh, dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ama shirka cadaaladda iyo garsoorka madax bannaan oo markaa diiradda lagu saaray sidii loo gaarsiin lahaa garsoor deegaanada laga saaray al-shabaab wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka oo markaa la sheegay inay kaashanayso khubaro ka tirsan xafiiska ra wasaaraha waxay soo bandhigeen ayaa laleeyahay qorsho lagu xasilinayo ama qorshaha xasilinta goobaha laga saaray al-shabaab sidii loo gaarsiin lahaa garsoor si loo soo celiyo kalsoonida ay bulshadu ku qabaan nidaamka dowladnimada marka la eego siday ugu baahan yihiin garsoor ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa sheegay in xukuumadiisu ay ka go-an tahay ilaalinta nafta sharafka iyo maalka shacabka soomaalida si taas loo xaqiijinaya muhiim tahay in la helo nidaam garsoor oo lagu kalsoonaan karo oo ay saldhig u tahay cadaaladdu sida lagu baahiyey qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacbiga ee baarlamaanka soomaaliya ayaa iyana maanta waxa ay lahaayeen kulankoodii caadiga ah ajendaha kulankana waxa uu ahaa kadoodista akhrinta labaad ee hindisa sharciyeedka nidaamka maaliyadeed ee kheyraadka dabiiciga ah iyo sidoo kale akhrinta labaad ee hindisharciyeedka hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya waxaa markaa xildhibaanadu ay dood ka yeesheen in markaa wax laga bedelo sida loosoo diyaariyey hindisharciyeedka nidaamka maaliyadeed iyo kheyraadka dabiiciga ah sida looga faaiideysan karo shuruucda lasoo diyaariyey sida markaa ay saameyn u yeelan karaan in lasoo saari karo kheyraadka gudaha ama ku jira dhulka hoostiisa ee dabiiciga ah ee shidaalka iyo wax lamidka Eh, mid kamid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa uu markaa sharaxay muhiimada ay leedahay in markaa sharcigan uu ka gudbo baarlamaanka sidoo kale fursada la heli karo haddii lasoo saaro kheyraadka gudaha ama dhulka hoosiisa ku jira shuruucda loogu marayo iyo in sida wax looga bedeli karo waa kan mid kamid ah xubina ka ah guddiga kheyraadka baarlamaanka soomaaliya oo arrimaha sharaxaya Eh, waxaan mahad celinayaa guddigii eh, runtii sida quruxda badan oo faahfaahsan oo macnaha weyn usoo lafuguray oo usoo tafniiday eh, xeerkan muhiimka u ah dalkeenna waxaan rabaa inaan macdamaa dooda soconayso aan aada u beeqaamiyo wakhtiga iyo hadalka labadaba wax yar aan qodobo dul istaago muhiim ahaa oo xildhibaanada sharafta leh ay halkan ka soo jeediyeen mudane guddoomiye su-aalihii qaarkood waa islaalahaayeen waa isku rararnay maxaa ka dhalan kara haddii batrool la soo saaro sidee dowlad goboleedyadu uga faa'iidaysanayaan khayraadka sidee loo qaybsanayaa su-aalaha noocaasa oo dhowr xildhibaan oo kala duwan oo xildhibaan maxamed abubakar ugu horeeyo haddaan ku bilaabo waxa weeye wax ka dhalanaya horta oo aan khayr ahayn iyo faa'iido ma jirto haddii shidaalka la soo saaro waxaa ka dhalanaya inuu waddanku dhaqaale helo waxaa ka dhalanaya fakhriga iyo baahida inaan eh, iyo bafartiga aan la dagaalamayno inaan u helno resource aan wax uga qabanno xeerkani wax soo saarka wuxuu ka quseeyaa keliya dhanka canshuuraha arrintaas waxaan rabaa inaan si fiican u kala taagereeyo u kala caddeeyo waxaa jira xeerka lamber seen ee batroolka ee waddanku uu leeyahay oo arrimahaas aad u faahfaahinaya markay timaado waxqaybsi iyo sideedood goboleedyadu dhexdooda wax u qaybsanayaanna waa arrin kale oo gaar ah baydhabo heshiis looga gaaray baa jira dastuurka qodobada ay tahay in hesiisiyan looga heshiiyo siyaasiyan looga heshiiyo weeye qodobadaas marka maanta doodeenna qodobkan canshuuraha ah waxaan rajaynayaa inaysan aad wakhti inoogaga qaadin hadduu allaydmo waana laga heshiiyey waana laga heshiinayaa waxayna ka mid yihiin qodobada dastuurka dhammaystirkiisu u taagan yahay maamul goboleedku muxuu qaadanayaa sidee khayraadka loo qaybsanayaa afarta waxyaabooda ugu waaweyn oo dastuurka u taagan yahay awoodaha see loo qaybinayaa markay timaado horisontali iyo ferticali dowladda dhexe dowladaha xubnaha ka ah sidee awoodaha loo qaybinayaa waa wax hadda ay ka doodayaan madaxda oo la raba inay noo soo jilciyaan oo guddiyada loo saaray oo aan fududayn in tasuulka u taagayahay arrin kale oo su-aasheedu soo noqnoqotay waxaa weeye waxaa annaga aan hadda gacanta ku hayno oo iyadana siyaasiyan in looga heshiiye tahay waa nidaamka maaliyadeed ee waddanku siduu u shaqaynayo waxa la yidhaahdo fiscal federalism canshuurtee la qaadayaa yaa qaadaya sidee loo qaybsanayaa hadhowtadii canshuurtaas ka soo baxda meeshaas waxaasoo dhan halkaas ayaa lagu faahfaahin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo fiscal transferka waxaa la yidhahdo hordhac hadda discushinkoodii baa socda oo siyaasiga ahaa technicalka ahaa kii siyaasiga ahaa buu gudbayaa guddiga dastuurkuu aadi doonaa prosesyadii habraacyadu aadi doonaa geedi socodka dastuurka lagu dhammaystiraya ayuu ka mid yahay arrintan marka canshuurta la qaado sida loo qaybsan doono halkaasay aadi doontaa laakiin hadda inaan canshuurno heshiisyada aan galno oo khayraadka dhulkeenna hoostiisa laga soo saaraya sidee loo cashuurayaa unbuu quseeyaa maxaynu ka qaadaynaa waa soddon iyo toddoba qodob soddon iyo shan ka mida waxay ka hadlaysaa canshuurtaas sida loo qaadayo laba qodobna waxay ka hadlaysaa waxa la yidhahdo roy royaltiga iyo sida loo baalkeenayo ayadan inaan sidaa u kala caddayno weeye shakiga ah maxaa dhacayana waxaan rabaa inaan adkeeyo dad badan baa mudana guddoomiye waxay qabaan haddii khayraad la soo saaro konsaan qaba haddii daynta la cafiyo konsaan ka qaba waxaan soo jeedinaynaa waddanka haddii daynta aan laga cafiin waxaynu ku jiraynaa xaalad humanitariana waxaynu ku jiraynaa waxa aynaan kulligeen jeclayn oo aynu maalin kasta ka hadalno oo ah gacandhigashada aynu beesha caalamka u gacandhiganayno aynu ka baxno waxaynu ka baxaynaa shaqola'aanta boqolkiiba siddeetan dhallinyaradeenii haysata oy maanta ay u maaragtay khatar u yihiin inay xagjirka ku biiraan iyo fursadaha maaragtay ciriiriga ee ka jira waxaan uga bixi karnaa waddankan inuu deynta ka baxo waxaan uga bixi karnaa khayraadkeena inaan la soo baxno waxaan uga bixi karnaa inaynu maalgashi caalami helno markaynu deynta ka baxno waxaa imaanaya marka inaynu maalgashi caalami helno mashaariicda wax ku-oolkaa ee wax soo saarka iyo infrastructureka dalkana dhaqaale aynu u helno taas halkaasaan uga gudbayaa eh, xildhibaan muuse qodobka afartan iyo afraad wuxuu quseeyaa waa khayraadka qaybsigiisa ee ma quseeyo canshuurta sida loo qaadayo xildhibaanka kaleeto oo xildhibaan waxaan ku raaxadsanahay marwo guddiga ay dhamcan waa la kala rataagereeyey bacdama uu canshuur keliya iyo maaliyad iyo nidaam maaliyadeed quseeyo guddiga maaliyadda sidaasay mas-uuliyadda u leeyihiin macallimu e, shatiga waxaa jira annaga mar walba qofku shati ahaystabaan cashuuraynaa kii xada oo xataa xada oo la qabto waa la cashuuraya xeerku saasuu qabaa Ehm, ama shaki hayso amaha haysanin labadaba ma haddii lagu qabto oo wasaaradda maaliyadda iyo ah, hay-adda revenue authority ay ku qabato canshuurtii dalka kulahayd baa horta laga qaaday wixii intaa ka dambaysa maxkamad baa la aadaya iyadaa go-aan ka gaaraysa marka iyadana sidaasaan rabaa inaan u kala caddeeyo hadduu ilaahay yidhaahdo ehm, qodobka uu xildhibaan cabdisamed weydiiyey xeerkaani cabdisamedow ma laalayo xeerkii eh, soo baxay siddeetan iyo afartii qodobadiisa ayuu xiganaya ama nimid qayb ka mid ku samaynaya xeerkaas waa jiraya xeerka badroolka oo hadda laba kun soo baxayna wuu jirayaa laba kun iyo labiyo labaatan laakiin wuu rifargaraynayaa waxaa iigu dambaysa qodobka uu weydiiyey ninka la yidhaahdo xildhibaan weliid saamaynta deegaanka iyo environmental impact assessmentga arrimaha la xidhiira iyo sida mitigation loo samaynayo waxay ku xusan yihiin xeerka badroolka laftiisa tillaabooyinka la qaadayo habraacyada iyo brosesyada mar kale waxaan kusoo celinayaa walaalayaal xeerkaas sida looga soo dooday sida qodobadiisu u qoran yihiin siduu u furfuran yahay kaasina waxau ahaa mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacbiga oo markaa sharaxayay muhiimadda ay leedahay in sharciga marka la eego kheyraadka iyo arrimaha ka hadlaya sida uu muhiim ugu yahay inuu ka gudbo xildhibaanada baarlamaanka iyo sidoo kale in laga faa kheyraadka dhulka hoostiisa ku jira oo uu ka hadlayay faa ay leedahay in lasoo saaro shidaalka iyo kheyraadka kale ee dhulka hoostiisa ku jira taasi uu sheegay inay muhiim u tahay in wax badan ay dadka soomaaliyeed ka tari doonto marka la eego ee dhaqaale xumada bahasan iyo shaqala-aanta dhalinyarada haysata markana dunida maanta waxaa laga xusayaa maalinta raadiyaha dunida waxaa marka ay u aqoonsadeen xubnaha qaramada midoobay in marka ay noqoto maalinta raadiyaha caalamka markii ugu horreysay waxaa laleeyahay kun lix iyo afartankii ay markaa u garteen balse waxaa mar kale dib loo sharciyeeyey xubnaha ayna isku raacin ay noqoto maalin caalami ah saddex iyo tobankii february sanadii waa saddexdii november laba kun iyo koob iyo toban ayuu qaraarka hay-adda waxbarashada u qaabilsan qaramada midoobey ee unesco uu soo baxay kaasi oo si rasmiya lagu shaaciyey in saddex iyo tobanka februari ay noqoto sanad weliba maalin loo aqoonsan doono inay tahay maalinta raadiyaha caalamka dunidan waxay soo martay heerar kala duwan marka laga hadlayo warbaahintuna waxaa la sheegaa inay tahay awoodda saddexaad ama afraad ee markaa ugu waxsoo saarka badan ama seef laba af leh oo hadba markaa dhankii loo adeegsadaba wax ka bedeli kartaa hadba waxaa jira haddii ay noqoto siyaasad waxbarasho arrimo bulsho iyo dhan weliba dadku in badan marka laga soo tago haatan oo dunidu ay hormartay teknolojiyada casriga la helay waxa ay marka hore dadku inta badan aqoon jireen dadkii waayadii hore ama olivershinka ahaa in inta badan la isticmaali jiray in la dhageysto radio ama codka laga maqlo oo herar kala duwan soo maray xiliyo adag ayaa lasoo shaqeeyay bahda warbaahintu oo mar waxaa jiri jirtay lagu shaqeeya marka la eego canjalada iyo sidoo kale agabyo kale oo kala duwan oo marka aad aan u hormarsaneyn balse haatan dunidu waxay soo u guurtay waxaa la yidhaahdo social media oo marka waxaa laleeyahay isbeddel ayaa ku yimid welina sidaas ay tahay hadana raadiyihii waxa uu ku dambeeyaa meelo badan oo caalamka kamid ah oo soomaaliyana ay ka tahay weli maqalku ama raadiyuhu waa muhiim hadaba maxay maanta ka dhigan tahay waxaa warbixin nooga diyaarisay waryaheena deeqa maxamuud maxamed maanta oo kale sanad kasta waxaa adduunka laga xusaa maalinta raadiyaha adduunka waa maalin dunidu ay xusto sida raadiyaha uga qayb qaato waxbarista waxgudbinta iyo madadaalinta bulshada inkastoo muddo dheer kaalinta koowaad uu ku jiray raadiyooga haddana si kasta oo qalabka warbaahinta uu usii xoogaystay haddana lagama maarmin in dunida saddexaad iyo tan horumartayba malaayiin qof ayaa dhegaysta oo guri ha joogaan gaari ha saarnaadaan ama goob kale e si ay ula socdaan xaaladaha iyo wararka hadba gobolka iyo meesha ay ku nool yihiin ka jira qaramada midoobay ayaa sanadkii laba kun kooiyo tobankii saddex iyo tobankii februari u aqoonsatay inay noqoto maalin caalamku u dabaaldego maalinta raadiyaha soomaaliya raadiyaha waxa uu weli ka yahay aaladda xogta ugu badan ay ka helaan maadaama uu gaari karo meelaha aysan dadka haysan internetka waxaase xaqiiqo ah in culaysyo badan oo intii hore ka badan ay ku yeelatay warfidiyeenada ka shaqeeya idaacadaha haddaba waa maxay caqabadaha warbaahinta casriga ay ah ku keentay idaacadaha haddaba waa kan xogayaha ururka saxafiyiinta soomaaliyeed ee fasaj ustaad faarax cumar nuur oo aan ka wareysanay muhiimadda saddexiyo tobanka februari maalinta raadiyaha adduunka raadiga dabcan muhiimadiisa waxa waaye sababta loo dhegeysta waa inuu muhiim yahay waaye oo raadiyaha wuxuu gaara haddii uu gaara dagaal uu gaara heshiis weli ma dhicin marka sanadkan weliba maaragtay unesco waxay rabtaa inuu qorqoteeda ka dhigtay eh, eh, raadiyo waxa waaya oo maanta hawshiisa la risaayo caqabado badanaa u yihiin laakiin caqabadiisa hadda ugu dambeeya waxa waaya eh, waxaa la xiriira marka loo guuriyay digital media loo guuriyay yaa waxaa na bilaabanaysa challenge kala bilaabanayo oo oo baraha bulshada oo masalan eh, dad ashkaas gaar ah iska samaysanayaan wax ay gaarku oo aan loogu adeegayn marka qaarkood eh, danaha bulshada mm-hmm. faadahan wuxuu u adeegaa danaha bulshada qaranka taas baa adeegaa marka haddii micnihii oy ay timaado in muxuu ahaa eh, shaksiyaad ay raadiyaal gaar ah ay iska furtaan mm-hmm. oo qof iyo raadigiisa uu noqdo mm-hmm. oo wuxuu noqonaa markaa ka baxaa dariiqii lagu yaqaanay cadaab yaa meesha ka baxayo marka raadiyaan qof isku raadi hadda waxaa jira raadiyaal yaroo maaquna marka nabadaha dhinacaasna waa tahay biyaha iyo nabadda oo annagana weliba soomaali ahaan u baahannahay inaan nabad dhagaysiga raadiyaha soddonkii sane ee lasoo dhaafay waxa uu soomaaliya ka ahaa mid aad u xoogan ilaa iyo hadda waa mid ka mid ah awoodaha warbaahineed ee soomaaliya ka jira si kasta uu ula kulmo caqabado kala duwan mahadsantahay wariyeena deeqo maxamuud maxamed oo markaa warbixin nooga diyaarisay marka la eego dunida maanta waxaa laga xuseeyaa maalinta raadiyaha caalamka oo loo aqoonsaday barnaamijka kulanka keena dhegeysanaysaan idaacadda kulmina oad nagala socotaan dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka kulankeena idaacadda kulmina waad nagala socotaan dhegeystayaal markan madaxweynaha dalka iiraan ibraahim raisi ayaa la filayaa in markaa uu gelinka dambe maanta oo isniina uu markaa gaaro qeybo kamid ah ee shiinaha si markaa uula kulmo hogaamiyaha wadankaas shiinaha shi jinping saddex maalmood oo booqasho ayaa u bilaaban doonta sida qorshuu yahay waxauna ku tegi doonaa markaa magaalada beijin ee caasimadda wadanka shiinaha si uula kulmo hogaanka ama dhigiisa shiinaha shi jinping waxaana la leeyahay waa markaa booqashadii ugu horeysay oo muddo labaatan sana madaxweyne iiraaniya uu ku tago ee eh, wadanka shiinaha sida ay qortay warbaahinta iran maser raisi iyo sidoo kale hogaamiyaha shiinaha shi jinping ayaa markii ugu horeysay waxa ay ku kulmeen eh, qeybo kamid ah eh, kulan ka dhacay dalka usbekistan bishii sebtembar kulankaasi oo ay lahaayeen ururka loo yaqaano shangahi corporation organization magaciisa loo soo gaabiyo s c o waxaa shiinu ay ka taageereen iiraan inay markaa loo ogolaado inay ka mid noqdaan xubin buuxdan ay ka noqoto ururkaas oo ah urur dhaqaale iyo urur ganacsi oo ay ku mideysan yihiin dalal badan oo dhaca ee gobolka ama qaarada aasiya madaxweynaha dalka iiraan ibrahim ra oo markaa xafiiska loo dhaariyay bishii agosto sanadii ayaa wuxuu intaa ku jiray in markaa uu sameeyo xulafo siyaasadeed si markaa uu uga gaashaanto dagaalka kaga imaanaya xulafada reer galbeedka ee mareykanka iyo sidoo kale xubnaha kale waxaa laleeyahay wafdiga madaxweynaha dalka iiraan ibrahim raisi iisi waxaa kamid ah ilaa lix xubnood oo kamid a ah xubnihiisa golaha wasiirada ku jira waxaana wasiiradaasi kamid ah wasiirka maaliyadda wasiirka badaroolka wasiirka arimaha dibadda wasiirka ganacsiga iyo sidoo kale gaadiidka iyo sidoo kale wasiirka beeraha waxaa masar ra-iisi uu doonayaa in markaa shiinaha uu kala hadlay arrimo badan ay markaa wax kala qabato iiraan oo ay ka mid yihiin in codkooda ay kaga taageeraan fadhiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay maadaama shiinuhu ka mid yahay dalalkale codka vito powerka waxaa la aaminsan yahay in markan uu yahay kulanka shi jinping iyo ibrahim raisi iisi hogaamiha inuu yahay kulan aada muhiim u ah marka la eego ee labada xubnood waxaa filayo inay ka wada hadlaan iyo waxa ay markaa diirada saarayaan horaantii sanadii hore wasiirka arrimaha dibadda ee iiraan ayaa waxa uu markaa sheegay inay galeen heshiisiyo ay shiinaha la galeen oo ay kamid tahay in shiinuhu uu mashruucyo badan ka fuliyo ee gudaha wadanka iiraan si markaa ay wax kaga faa-iido iiraan shiinuhu wuxuu ku maalgeliyay ayaa laleeyahay wadanka iiraan boqol laba iyo milyan oo doolarka mareykanka ah, intii ugu horeysay ama sanadkii ugu horeeyay uu xafiiska joogay madaxweynaha wadanka iiraan ibrahim raise waxaana la aaminsan yahay in dhaqaalahan uu yahay mid markaa lagu maalgeliyay inta badan ganacsi iyo mashaariic shiinuhu ka fuliyay gudaha wadankaasi iiraan barnaamijka kulankeena dhegeysanaysaan idaacadda kulmin waad nagala socotaan dhegeystayaal kulmiye news com fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye siduu ii barkaday burdo kama bogto ibarriinsayo waygu baahaye adaan ku bukaa ma bogsiin kartaa birtana bahdi iga jare nafsi igu badda kuuliga dhisto siduuyay birtana bahdi iga jare inta lay buddhegin may bogsin kartaa inta lay buddhegin may bogsin kartaa bulshada kalgacal badhba iga igu boob markan bidhaanka arko boqashada kalgacal badhba iga hadhee igu boob markan bidhaanka arko yambadin warkee maxa inoo ballanaa yambagin warkee maxa inoo ballanaa heestan ay ku luuqeynayeen fanaaniinta cumar dhowle iyo maryan mursal waxa ayd dhextaalka barnaamijka kulanka k n n markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii maantoo kale maxaa dunida ka dhacay luul maxamuud aadan ayaa la diyaar mahadsanid cabdicasiis waa maalin isniina taariikhduna waa saddex iyo tobanka bisha februaayo sanadka labada kun saddex labaatanka waa maalinta afartan afraad ee sanadka waxaana ka harsan sanadka saddex boqol labaatan iyo kow cisho hadii dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacayna waxaa ka mid a ah maanta oo kale sanadkii labada kun iyo sagaalkii madaxweynihii xilligaasi ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa ra-iisul wasaare u magacaabay cumar cabdirashiid cali sharmaake maanta oo kalena sanadkii labada kun iyo tobankii saalax nuux ismaaciil badbaado oo ka mid ahaa baarlamaankii xilligaasi shaqaynayay ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho kaga dhawaaqay inuu ka baxay baarlamaankii xilligaasi islamarkaana uu ku biiray al-shabaab saalax badbaade ayaa bishii julaay sanadkii labada kun lix iyo tobankii wuxuu isku qarxiyey meel u dhow garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho maanta oo kale sanadkii labada kun afar iyo tobankii ku dhowaad toban ruux ayaa ku geeriyooday qarax ismiidaamin ahaa oo lala eegtay gaadiid ay la socdeen shaqaale ka tirsan qaramada midoobe oo galayay garoonka diyaaradaha aadan cadde maanta oo kalena sanadkii labada kun lix iyo tobankii al-shabaab ayaa sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen weerar qarax ahaa oo sanadkaasi ka dhexdhacay diyaaradda daalo oo ka kacday magaalada muqdisho kuna socotay jabuuti maanta oo kale sanadkii labada kun labaiyo labaatankii allaha u naxariistee waxaa magaalada muqdisho ku geeriyooday maareeya ku-xigeenkii tiyaatarka qaranka cabdikariin maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun iyo toddoba boqol dagaalkii weynaa ee waqooyiga yurub ee u dhexeeyey dowladihii xilligaasi ee dalalka norway iyo boqortooyadii sweden ruushka iyo denmark ayaa bilowday maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol iyo labaatankii ururkii dowladaha midoobay ayaa isku raacay in dhexdhexaad laga noqdo colaad xilligaasi ka taagneyd caalamka maanta oo kalena sanadii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ciidamadii soofiyeedka ayaa kuwii jarmalka ka qabsaday caasimada dalka hungari ee budabesti maanta oo kalena sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii faransiiska ayaa tijaabiyey bamkii ugu horeeyey oo ay ku jiraan walxa kiimikaal ah maanta oo kale sanadii kun sagaal boqol lixdan iyo sideedii maraykanka ayaa ciidamadii ugu badnaa u diray dalka vietnam ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sagaashan kowdii diyaaradaha dagaalka mareykanka ayaa duqeyn ka geystay caasimada dalka ciraaq ee baqdaad duqeyntaas ayaa waxa ay sababtay dhimashada iyo dhaawaca boqolaal ruux oo rayid ahaa guud ahaana waageynta xubintii maanta oo kale markaana aan dib idinkugu celiya cabdicasiis beereed iyo qeybaha ka harsan barnaamijka k n n luul xubintii maantao kale waxaa dunida ka dhacayay nala socodsiineysay ugu dambeyntiina dalka bangaladesh waxaa la doortay hogaamiye cusub maxamed shahabudiin jaapo oo isagoo ah afar toban sano jir ayaa markaa lagu dhawaaqay inuu noqon doono madaxweynaha xiga ee dalkaasi bangaladesh sida ay ku dhawaaqeen xubno kamida ah guddiga doorashooyinka wadanka kadib markii la waayey murashax kale ee la tartama sidoo kalena heli kara codadka xubnaha xisbiga talada dalkaasi haya isagoo warbaahinta kula hadlayay mid kamida ah xubnaha ama gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ninka lagu magacaabo kazi habiibul awal magaalada dhaka ee caasimada dalka bangaladesh waxa uu sheegay in xisbiga hayaa talada wadankaasi bangaladesh ee loo soo gaabiyo a l loona yaqaano awami league ay markaa u doorteen inuu noqdo madaxweyneha labiyo labaatanaad master maxamed waa maxamed shahabudiin jubo waxa ay ku imaatay magacaabistan kadib markii ay soo dhamaatay nidaamkeeda oo socday tan iyo axaddii saddex boqol iyo labo xubnood oo kamid ah xubnaha ku jira xisbiga magaciisa ee loosoo gaabiya talada dalkaasi haya ayaa waxay haystaan inta badan aqlabiyada codka waxaana arrintaa ay keentay in la waayo xisbi kale ama murashax kale oo markaa ku loolami karaa inuu markaa kula tartamo hogaanka talada wadanka bangladesh mohamed waxa uu dhashay kun sagaal boqol sagaal iyo afartankii waxaanuu ku dhashay waqooyiga magaalada pabna loo yaqaano waxaana markaa uu hore uga soo shaqeeyey qeybo kala duwan ka soo qabtay shaqooyinka dowladnimada waddanka bangaladesh markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afar nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa lay leedahay war kalamaanay ilaahay wax lagu caasiyaa cirib ma yeeshaan cadaab bay u jiiddaan naflaha caadadii xumi caqli iyo caqiido iyo cilmiba niman ka cayrtoobay oo caamadhagaala haddana caalimnimo sheegtay cirkana bela ka soo tuudhay oo ciiddayada keentay oo cadho ilaahay qaba caasha noo galay muddayna cadibeen ee hadda wiishla caarideey halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoonguushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii wararado dalkaageed walba aryaadhaha dhab iyo dheel iyo waxay doontaa ka naqatee wixii aad shala diida asaagaa laguma dayo weli kale leedhay walaaleedkiin doran deriska mungrong wararadoo dadkaagii aad hanaga dhex buuqine war waxaa kaloo la yidhi dirqi layskuma xakumo colaadina daawo ma leh ka wariyaan indhaha fidhiido meeleed kukoytika nagoy war waxaan kaloo maqli jiray sandulle bal waa kaa shacbigii kaa rugdoorsaday war waxaa kaloo la yidhi siyaasaddii duntaa waa inay dhuxula daacda axmedow waxaa kaloo la yidhi siyaasadu aabba ma leh naw annaga indhaha ha noo soo shidan odho dadkaagiaad war waxaa kaloo la yidhi haddaad awood ku fahanto u adkayso hurdala'aanta haddaad dembi samaynayso la'aad meel aan ilaahay lahayn haddaad cilmi ku faanto samayso indha ka wanaagsan kuwaaga haddaad hanti leedahay farxadda soo iibso haddaad xor u tahay naftaada geerida kala baxso wali waliikaleelaaray ilaahay hoobaad is dhiibu ayte irjayi dhulyaydhatiuquba aryaa madeeyow maxaad ka timiday aad war waxaa kaloo la yidhi dhegi sheeka kuma maqal dhaaya ma ay qaban ruux ka dhaartay wadartiyo dhalashada walaalnimo ka dhex baxay midnimada guul ku dhaata keligii war midnimadaada maahane orod xaafadiinnii qabo war maxaa la aadaa xurba maahane warni yaabayaa wuxuu yidhi yaa waduud dunida maanta maxaa ka qaldan kii inka ahaa daacadnimo ayuu ka sheekaynayaa oo wuxuu sheeganayaa inuu daacad yahay tuuggii wuxuu sharaxayaa macnaha sharafta isagoo dhacay ummad dhan waxay lahaayeen dulmiwadihiina wuxuu ku andao ducoonaya duco iyo allabari isagoo dulmiyey dad kale oo xaqoodii duulsiinaya alla ilaah inaa arkaysaa shabaabadiin bay sheeganayaan war shabaabintay wax sheegayaan waxay ila yaab badnaayeen markay yidhaahdeen naftaada iyo maalkaaga ciddii kugu qabsata iska dhic war shiikh xasaan wuxuu yidhi muqdisho dulmigii iga soo gaaray taageerayaashii iga filaaday ahlukhayr waaye aryaama nama sugidaa wacday war taageerayaasha xasaan ma dulmiyay ka difaaceen mase dulmiyay ku taageereen war shiikh xasaan jimcadii dhoweed wuxuu yidhi arrinta laasa waxaana jimcada dambean ka hadli doonaa laakiin wixii qaaraan oo tolku igu soo qortaan waa iga diyaar wararadoo dalkaageed warnimayow qabiir saadaaliye sheikh xasaan dagaalka lascaanood wuxuu ka dhihi doono wuxuu ku qiyaasay furriinka waxaa u sabab ah guurka dagaalna waxaa u sabab ah nabada waar taa waa ognahay annaga waxba ha noo sheegini orwal ka timi qabo war waxaan ku riyooday siyaasiga ugu daacadsanaa soomaalida oo ka hadlay dagaalka laascaanood wuxuuna yidhi dagaalka laascaanood wuxuu socdaa isbuuc dad badan baa ku dhintay kuwo kalena waa ku dhaawacmeen laascaanood waa magaalo muhiim ah oo gobolka sool ku taalla hargeysana waa magaalo kale oo muhiim ah oo maroodijeex ku taalla midnimadan aan ka wada shaqayno walaalayaal war waxaasi siyaasina ma ahayn ordad meeshaad ka timeed warwar ma haysiin wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti wuxuu yidhi xaaladda laascanood annaga shaqo kuma lihin dadka nugu eedaynaya inay ujeeddo kale ay leeyihiin wuxuuna warkiisa ku soo gebagabeeyey annaga waddamada jaarka ma faragelino waana garanaysaan ma aha war annaga jabuuti warkaan nooga warramin or dadkaagaad war kalamanayaan gabyay dhegaysta gabayada burhaantale inaan dumar ku faalleeyo oon darteed u beegsado yartii cali kamiin joogtay markaan gabar sambuus u eg bartaa laygu soo ridaye foolcanuunileeyay tixdan kugu ammaanayo adaan kuu sameeye qof kale igama goosteene lugahaagan dhuudhuubanee mudaca aad moodo ha ku aadin meelaan dhawenyeysa kaa jebin warankoolow gabayada burhaanta oo dumarka ku ammaanaysood sheegayso foolcanuuniley miya war waxaa kaloo la nin waliba islaantiisa waa inuu ammaan tahay taydu waa udug haddaan odhan lahaa maantay iska bula inaan ahay dadkuwa waa ogsoon yahay bal maxaan idhaahdaa naflo way arkahayaan war waxba nagama kaa gelinoo ordo meeshaad ka timeed abbawtan oo kale adugu maantoo dhan geedka dadka kala didwan warnimiyo lankiskaabulnumbasinshaagiday kadaydayo magaalada kadaydayo magaalada meertaana war ma haysiine musiibada dalkeenna ka jirta weli way rafanaysaa maalin kastana foolxumadii aad dogeed midka sii xun ayay rabaan inay sameeyaan warnamiki xoolaha xasuuqaaya waxaa laga malaysay inuu ma jiraanay saawax yihiin saakay salaaddii subax markii laga baxay allah u naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud oo ahaa imaamka masjidka maqaamul ibraahim ee ku yaala agagaarka jaayga degmada wada jir markii uu salaada dushiyey ayaa iridda loo istaagay halkiiyaana lagu dilay war allah naxariistay sheekh mukhtaar cabdi xaamuud soddon sano ayuu imaam ahaabaa layidhi saakay jamaacadii masaajidka ugu tujiyena waxay sheegeen inuu duca dheer akhriyey dalka iyo dadkana uu u duceeyey jameecada iyo waalidiintood iyo muslimkoo dhanna u duceeyey marka dadkuu saaka dujiye qaar ka mid ihi waxay dhaheen xaqiiqo waxaa ah kuwii dilay inaysan muslin ahayn muslimiintuu u duceeyena aysan ka mid ahayn aryaadhaha sheekh mukhtaar cabdi xaamud allaha u naxariiste ciddii dishayaa ku naartege asaga iyo aabbihiis iyo ehelkoorana khayraa lagu yiqiin wax khayraana ilaah uga rajayhaynaa waa shiiq waana shihiide laakiin shirkii culummada go'aannadii ka soo baxay waxay sheegeen kuwaanu khawaariijaan xabbad dhaafayn inay yihiin waxaana kaloo toban joor laydiin sheegay cali iyo cismaan kuwii dilay cid kalooy diin ku dhaafaayaan inaysan jirin oo cabdullow ma kuwii cali iyo cismaan dilaa weli nool khawaariijta waa niman qarriban qoome helunaara waa duul qur-aankiyo sunnaha qaadacoo jaraye waa duul qorshahoodu yahay dhig qurqurintiisi waa duul khasaaraha shacbiga qaayiiboo jecele waa duul qofkii ay arkaan qala waa sidii neefe waa duul qatala hooyadood oon qudh bixinayne waa qaafiliin owdanoo qowl ilaah maqale qoorta go'i un mooyee shabaab mala qaneecaade ar maqal oo adigu maka sugayda warnimayow qawaarij waana uma dhimana hadday wax maqlayaan hmm. balan shabshablana ku daynee codsi baan u dirayaaye hmm. kan la qaarijinayaa rabbi kuma aqadayee hmm. qoodhiin iyo xehadiin waanada qadariyo geerida ku quustee naga daaya qaraxyada war adigu qudhaskaagu qodhaayo xedhada meeshaad ka tibi qabo war kalamaanay war ma haysaane ah madaxweyne xasan shiikhoo jaaliyadaha yurub talyaaniga kula hadlay ah. wuxuu yidhi waxaa laysku raacay oo culummada adduunka iyo kuwa soomaaliduba caddeeyeen khawaarij inay yihiin nimankaani war iyaguba waa og yihiin ah. madaxweynuhu ma ugu sii celcelinaya warwarka iga dhex wuxuu yidhi shabaab waa dhallinyare yaan mar dambe magaca dhallinyaradeenna lagu sheegin warhadda kore banguura wuxuu yidhi ah. magacii daayarteenna dembi baad ka dhigteenoo gudaha iyo dibaddaba dulmi baad geliseen daacuf maad la baxdaan duumahaydan dhammayse warwarka iga dhex madaxweynuhu wuxuu yidhi kabacdi kuwaas magacoodu waa khawaarije eh. ha loogu roonaado war mar hadayba diinta islaamku khawaarij ku sheegtay eh. in loogu roonaado xaq bay u leeyihiin wargooyin wakiilka midowda afrika ee soomaaliya eh. oo maalin dhoweed isbitaalka xoogga dalka qayb cusuba laga furay khudbad ka jeediyey wuxuu yidhi ah. kuwan waa hawaariij hawaariij hawaariij kolay wuxuu kaloo ku sii garan maaya khawaariija lala dagaalama waa ahayd war madaxweyne xasan shiikh intuu jaaliyadda la hadlayey wuxuu kaloo yidhi gudoomiyaha gobolka banaadir abdaala hadda ka hor wuxuu yidhi hal doolar dalkaaga ku dhiso haddana waxaan idin leeyahay hal doolar dalkiinna ku difaacda hayahee hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac hal doolar soo diyaariyo dalkaaga hooyo ku difaac mau yidhi waar cabdulla waxba annagaana difaacin ordoo dalkaagii qabo war kalemaanay war ma haysiine magaalada jowhar maanta arrin la yaab laha ka dhacday laba nina maxkamad la soo saara xaran lagu eedeeyey inay wiil yaro saqiira dileen kadibna maxkamadii markay dhegaysatay xabsigaa lagu celiyay tidhi kadibna wiilka la dilay ninkii dhalay ayaa inta qoray soo qaatay ayuu labadii nin maxkamadda ku hor dilay eh, eh, taasi waa gacanta ku garoorsiiye wala maxkamadda jilaanjiljilaanjiliyey guraas ana jiliyaarewaaray war maxkamadda miyuu cadaaladdarra ka dareemay warwarka waa iga dhex gasheene ninku maxkamada cadaalad kama sugin sababtoo ah dacwadu ma dhammaan wareeggii koowaad ayayna maraysay marka maxkamadan xukun ka soo bixin waa cadaalad iyo waa cadaaladdarro midna lama dhihi karo war horta nin hubaysanoo wiilkiisi la dilo asagoo dacwo qaba maxaa maxkamadda keenay wargar ii gardaro mishaalgordaasaana lankii walaadiri ii lankii lukudili ma inu sor fedhaysideen war eedaysanayaal lahayo maxkamad la keenay amnigaa mas-uul ka ah ma ilaalada maxaabiistuu ka mid ahaa ninka laayey war goldoloolin yar amay meesha ku jirtaa walan hagliiyeleeta naw waar ma fahmin ordaya dalkiinna aada aryaadhaha samigay cabdulle baa wuxuu yiri हो bulsha deegaanin buuqgeelsho ka baxsaadaahu uma badnayn bulsha deegaanin buuqgeelsho ka baxsaadaahu ma badnayn war annagaa baxsanayna or adigu dalkaagead waaqlow golihii guurtida somalilan iyo geedka kalamaan miyaad beriga isku qaladay war gudoomiyaha guurtida somalilan saleebaan maxamuud aadan miyaa geedka kalamaan soo gaadhay war naga fadhiiso war ninkaagan taagan oo buuqayow adigu naga fadhiisadee war hanugu buuqina naga fadhiiso horta buuqa kalaamaandiidayaal loo gey rabaa waa yaabe warya adugu dadkaagii aad waxaan qabanaya malaxanagwaryaa buuqanaga daayidinka maxayda daaray war hanoo soo fadhiina dalkaagii aad warwarqanagaadalkiinaadwar marfac kada warnaga daaya xabadda war jugtuubada jugtuubada warya war meesha macajaanibaa iibu ayte irje i dhuljeydhatiyokuba xubintii kalamaan ayaad maqlayseen guudahaan waa naga taadhegeystayaal barnaamijkii kulanka kenya oad kala socoteen warbaahinta kulmiye gabagabada barnaamijka waxaan kaga tegayaa heesay ku luuqeeyaan fanaaniinta saaraxmed jaamac iyo axmed mooge halkudhigeediyo inuu yahay jamasho eryada waxaa laga hayaa abwaan axmed saleebaan bideer waaydi jeel iyo jacayl bay qeybka ahayd nabadgelyo adduunyada hadduu jiro u dhex jooga laba ruux jirsiday wadaaga ama uu majito la jicilta kalidii لعدا جدارك عندها كما قرأت الجرنبا أنا جمل شدقوا أنا jeel qabo togoo hirar baarwaqa oduqaano jawada jibca rawdka heesaha aa